الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkani waa kii boqol sideetan iyo sagaalaad ee ka mida min sharxi saxiixi muslim waxaynu ku soo dhex jiray salaat اljumca iyo axkaamteedii baabu takhfiif الsalaati wاlkhudba ayaa inoo dambeeyey xadiidka camaar ibnu yaasir ayaa inoo dambeeyey xadaثna abu bakr bn abi shaybata wmuxamed bn cabdillah numayrin qaala xadaثna wakiic bn jarax can sufyaan الthawri can cabdاlcaزiiz bn rufaycin can tamiim طarafة aلطaa'i can cadiy bni xaatimin ana rajula khaطba cinda الnabiy nin baa nabiga agtiisa ku khudbeeyey ana rajulan khaطba cinda الnabiy nin baa nabiga agtiisa khudba ku akhriyey faqaala wuxuu ihi khudbadii markuu akhrinayay man yuطic illaaha ilaahay ruuxii ateeca ee alla u hogaansama ee warasuulahu rasuulka ilaahay u hoggaansamay jidkooda qaada ay amreen waxay fareenna ku dhaqaaqa waxay ka reebeenna ka hadha faqad rashida waa hanuunay faqad rashada waa toosay rashada iyo rashida waa isku mid in la kordhabo iyo in la hoos dhiga waa isku macno min arushdi waa in xaqa lagu tooso calaa cilmin shayga xaqa inaad ku toostad ku hagaagto calaa cilmin baa rushdiga la yidhaahdaa waman yacsihimaa ilaahay rasuulkiisa ruuxa ku gacansaydhana faqad hawaa waa dhumay waa baadiyoobay faqad ghawiyana way iman doontaa faqaala rasuulu llaahi sal lay slm rsulka ilahi wuxuu yidhi bi'sa alkhaiibu anta khudbeeye adaa ugu liita bi'sa alkhaiibu anta nin khudbeeyo ummadda waaniyo waaniya midka u baaslaa tahay adiga weey qul waxaad tidhaahdaa waman yacsi laha warasuulahu ha isku ladhin damiirha ka dhigin alla iyo rasuulkiisiiye kala faafaahi waman yacsi llaaha ilaahay ruuxu caasiyo ku gaxadgudba amarkiisi iyo diinkiisa iyo warasuulahu faqad hawaadha ama faqad hawiya qaala bnu numayr wuxuu yidhi asagu markuu xadiidka warinayey ile waxaa isku ladhnaa moxamed bn cabdulahi bn numayr iyo sheekhii muslime abubakr bn abi shaybata cabdullah faqad awiya buu asagoo awiya awa ma dhihin awiya ayib waa dhumay waana isku macno min alghayi unbay ka imanaysaa cinda axmed abu daawuud waxaa ku yimid bi'sa alkhaiibu anta qum nin khudbeeya adaa ugu liitay istaag wa fii riwaayat abi daawuud bi'sa alkhaiibu anta idhab dhaqaaq marka waxaa weye cadi bnu xaatim waynu soo maray saxaabiga cadi bnu xaatim ibnu abu tariif baa magaciisa la yidhahdaa kunya ahaan abu wahabna waa lagu naanaysaa oo kunyo kale waa leeyahay aطaa'i lixdan iyo lix xadiid buu nabiga ka qaata oo ka wariya waxay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim lix xadii inay soo saaraan muslim wuxuu la goonaaday laba xadii ayuu la gooni yahay oo midkan uu ka mid yahay xadiidka ma aan caawahayn uu ka mid yahay xadii kalena waanu soo wuu iman doonaa insha allah ama albukhaari saddex xadii buu la gooni noqdaa lix bay isku waafaqeen laba muslim baa la gooniah saddexna bukhaari baa la gooni ah marka axaadiituu saxeynka ku leeya waa maxay lixay isku waafaqeen iyo shan ay la kala tageen koo iyo toban xadii buu ku leeyahay wuxuu geeriyooday lixdan iyo siddeeddii hijrada muxuu nabigu u dhibsaday waa la laysku maandhaafay masaladan nabigu muxuu u dhibsaday hawshan ayada ah aad baa layskugu maandhaafay nin walba meel buu ku dhufto waxay leeyihiin qolalka wadaadaha qaarkood oo macnaha u roon ah khudbadu waxaa la rabaa inay faahfaahsan tahay maqsuudka shayga khudbada looga jeeday muxaadaraadkaoo kale waxaa weeye dadka in la waaniyo oo ay cibro qaataan oo alla la xusuusiyo hadalka ku aadan macnahaasna waa inuu yahay hadal faahfaahsan oo kala dhigdhigan oo damaa'ir badan iyo istinaa'aad iyo waxyaaba issuran aan lahayn hadal xubno leh kala taag taagan damaa'irtu ku yar tahay oo idhaarku ku badan yahay waa inuu noqdo maadaama khadiibkii marka uu asagoo asal diinaad ka hadlaayo oo usuusha shareecada ka hadlaya uu masaladii iijaaziyey oo ikhtisaar uu ku sameeyey tiibuu nabigu u qoonsaday macnahaasa ugu roon maxaa yeeley nabi moxamed calayh isalaatu wasalaam oo labada damiire uu saxaabigan jamciyey jamciyey baa sunnada ku marteen qur ku jirtaa in allaha wa malaa'ikatahu e yusalluuna cala annabiy ilaah iyo malaa'igtiisiyo waaw ljamaaca loo celiyey wamacyasimana waa lamid hade waawu taniya iyo waawljamaca waan wada damiir weeye la jamciyey marka wman yacsihimaa fainahu laa yaduru nafsahuna waynu ku soo marray fii sunan abi daud min xadiid cabdillahi mascuud maqaamku umbaa kala duwan maqaamku nabigu ku sheegay hadduu maqaamu tacliim yahay iijaaz iyo ikhtisaar baa la rabaa liyuxfad alkalaamu markaad maqaamu tacliim joogto iyo bayaan hadalka in la koobo la ururiyo la iijaazeeya wanaagsan si ardaygu u qabta loo xifdiyo markuu yahay waano soo ma aha dadka la waaninayo hadalku waa inuu faahfaahsanaado kala dhidhignaado damaa'irta lagu yareeyo ishaaraadka iyo sarbeebta iyo meel fogforkufiiqidda waxo dhan waa laga saarayaa wax walba inuu calalmakshuuf noqdo farqun bayna maqaami اlishaabi wاliطlaam wa maqaami اliijaaza wاlikhtisaar idan khadiibkani cinda الnabiyi wuxuu isku khalday maqaamaadkii ikhtalat calayhi almaqaamaat meel laga rabay hadal faahfaahsan ayuu wuxuu la yimid iijaaz bi'sa alkhaiibu anta liannaka khaalafta muqtada alxaal muqtada alxaal buu khilaafay ninkan khudbo maalan aroos baa lagugu yeedhay welima aroos ba wadaado balxogow qadadina waanu sugaynaaye qajac nooga sii ilaahayna xusuusi maxaadal hal saacad qabatay ma nin waalan baa ta mise nin miir qaba ah, kullu maqaamin lahu maqaal intaan baan u jeednaa sheekh xuseen idan bariiskii baa ka rahaya qadadii baa qaboobaysa dukaamihii baa lagu kala ordahaya nin walba meel buu ka yimid wakhti yaroo soddon daqiiqa muslimiintu kuusoo hureen oo kuusoo quudheen markaasaad la kala baxday muxaadaro lagu taga in lagu qabto masaajidda iyo dugsiyada iyo maqaamo gooniah maqaam buu leeyahay wadaad baa la yidhi aroos iga sheegay aanu saaxiibba ahay aros looga yeedhoo la mid ku dhowna maalowe annagana qabsatayba annaga reer bilaabana qabsatayba hadda sheegi maayo yo waxaa la yidhi xaflad aroos ba looga yeedhay waxaa la sheekhu balaayado qur-aan noogu furfur waa xaflad aroos aalaaqu marataanba ka bilaab balka warrama yaa ayuhannabi idaa alaqtum الnisaa iyo muxuu ka bilaabay aalaaqu marataan ninkan waxuu biyey mise waa wanaajiyey wax dembi ogole ma jiraan laakiin muxuu khilaafay muqtada alxaalb tafaa'ulku ma wanaajinin reer baaba la dhisahaya ee kala furku muxuu ahaa reerka la kala fiijinayo yacni wuxuu waa in hadalka meeshuu leeyahy iyo maqaamkiisa iyo booska waa inaad aad qiimayso soomaalidu way yaqaana waxay dhahan wakhti yaree wakhti gaaban hadalkiisuna gaaban meel nabad laga rabaa laguma yeedho nin colaadeed meel sulxi heshiisiin laga rabo looguma yeedho nin dagaal ooga ah abbaanduulo dagaal duqayda maslaxada loo yeedhaa war hebel inaga daaya meeshana kulkuma fiican lagu le la reebo wadaadka marka saxaabiga khalad wuxuu sameeyey khaalafa muqtada alxaal maqaam laga rabay bayaan iyo iijaa laga rabay faahfaahin iyo basti ayuu la yimid matnigii mukhtasarkaa lixdii jiro kaluu meesha dhigay intaasaa lagu haystaa marka waa in la ilaaliya hadalku meeshuu leeyahay miisaankiisu la fiiriyo wey intaasuu nabigu ka rabaa xadaanaa qutaybatu bnu wa abu bakr bn abi shaybata wa isxaaq ibraahim alxandali nafsa shay marka khudbooyinku jumcadu waa maxay waa khudbo loogu talagalay lilwacdi waاtadkiir waa inay marka iyadoon la dheerayn aad loo ay noqoto khudba mufasala macaanideedu ay cad yihiin maqsuudka uu ka hadlayay khadiibku aayaduhu soo qaadan axaadiista hadalkiisa xikamka amaaasha abyaadu soo qaadanay hadal ruux walba fahmi karoo cad wa inuu yahay oo googa xagga la'aan lahayn oon duurxul lahayn oon sarbeeb lahayn oon isdaba wareegaynin oo inuu toos u baxo kale bi'sa alkhaiibu anta qum iyo fajlis iyo fanzil min inaad fahanteen baylata waa haddii haddii dawlad jirto wey جميعا عن ابن عيينة سفيان بن عيينة قال قتيبة وحول حدثنا سفيان عن عمرو دينار عن عطاء بن ابي رباح يخبر اسو شيغي كتبين يحدث عطاء كتبين حديثك عن صفوان ابن يعلى بن اميه عن ابي ابيه يعلى بن اميه انه سمع النبي صلى الله عليه camr dinar almaki waa taabici cataa bn rabax almaki waa taabici kale safwan afan safwan bn yaclana waa taabici kale kulluhum waa makiyuun aa min ataabiciin oo makiyina isdaba taag can abi abi yacla bni umayata radi allahu tacaala canhu annahu samica anabiy nabigu maqlay sal slam yaqra'u asagoo akhrinaya cala almimbari mimbarkii qiimaha badnaa ku akhrinaya dushiisa wanaadow yaa maalik wanaadow ya maali liyadi alayna aayaddii suuratu zukhruf id garanayse idan muxuu u keenaya imaam muslim xadiidka u keenayaa waxaa ka mid ahaa wey nebi maxamed dhaqankiisa iyo markuu khudbaynayo inuu aayado qur soo qaato qira'atu bacdi alaayaat fi اlkhutabi waa min hadyi muxamadin sala اllah alay wasalam imaamku ka oo xadiidka u keenay waana xujuu ku yahay ku cadyahay بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد صاحب السنن أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال التيمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية عن أخت قبر ولا شيء كورنيس حديثك لعمرة can ukhtin licamrata bint cabdiraxmaan gabadha walaasheeda xagga hooyey ka wada dhasheenna waa la sheegaa kutub taariikh wataraajim maya naas bay wada nuugeenna waa la sheegaa walaaheed ku hooye ah oon ku aabba ahayn ama waa oo naas la nuugtay oon aan ku nasab ahayn ama aan cawl ka soo wada bixin ama suubiya laga aboorin gabadha marka umu hishaam gabadhaa weyn ee camra walaasheeda umu hishaam binti xaariata ibn nucmaan alansaariya waa lagu sheegay ummu hishaam ibnati xaaria ibn nucmaan waa lagu sheegay waxaa kaloo lagu sheegay umu hind binta xaarit ibn nucmaan inay tahay alansaariya almuhim waa saxaabiya taa damba hadday noqoto oo ay noqoto waa saxaabiya mashhuura fi saxaaba ayib muslim laba xadiid buu kana kowka ah hadday gabadha kaala noqotona waa gabadh saxaabiyada marka wajahaatu saxaabati laa taduru cinda ahli اlcilm can ukhti licamrata qaala waxay tihi gabadhaa saxaabiyadee camra ay walaalahaayeen akhadtu qaafu alqur'aani almajiid suuratu qaaf waxaan ka qaatay oon ka bartayba min fii rasuulillaahi ay min fami rasuuliillaah nabi maxamed afkiisa iyo dibnihiisa carabka nabigaan ka qaatay tidhi yowma aljumcati maalinka jumcada ah wa huwa yaqra'u biha isagoo akhrinaya suuratu qaaf cala almimbari fii kulli jumuca muddo ayuu nabigu suuratulqaaf ku khudbaynayey markaasaa baan ka xifdiyey tiri anna waxaan ka tegi ila haweenku khudbada waa tagaan jumcada waa soo tukadaan mimbarka nabigaa baan suuraddaa ka qabtay jiri haweenay aad u fahma badanba suuratuqaaf suurad saalan ma aha durbo way fakataa weliba qaybta horena ugu adagba boga koobaad baana ugu adag oo iskuna noqda marka dush idan in badan nabigu inuu suuradda akhriyi jiray oo ummadda ku waalin jiray oo mimbar ka akhrin jiray kutusaysaa akhadtu suurata qaaf baan qaatay qaaf walqur'aani almajiid min fii rasuulilahi ay min fami rasuulilah afkii nabi maxamed dibnihiisaan ka qaatay ee barakaysna ym juma wahuwa yara'u biha ay biaaf buu ahri jiray cala mimbar fi kulli jumcatin muddo badan buu nabigu ahri jiray oo aad u ahriyi jiray markahalkaasaan ka bartay suuratu qaaf waa ogteeda nabigu waa doortay waa suurad waani iyo wacdi ku saabsan ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa rabbinimadkiisa wuxuu mudan yahay dadka ilaahay ku kufriya waxay ku dambayn doonaan ahlu jannuhu dadka ilaahay aacay meeshay ku dambayn doonaan adduunka abuurkiisii macaad mabda iyo macaadba way ka hadashay almabda waalmacaad bay ka hadashay ma'aalulmu'miniin bay ka hadashay ma'aalulkaafiriin bay ka hadashay awoodda rabbiga ee kownka iyo maamulkiisay ka hadashay suuraddu suurad culus weeye nin walba iyo rafiiqiisa wanaagsan iyo kaxun bay ka hadashay geeriday ka hadashay suuraddu markuu suurad aad oo qiimo badan weeye qaaf walqur'aan ilmajiid bay ku bilaabataa fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciidna ku dhammaataa idan suuradda nabigu wuxuu u doortaa jira suuradaha noocaasoo kale suurat linsaan iyo suurat lqiyaame iyo suuradaha marka waa in ummada lagu waaniyo oo lagu khudbeeyo inaad kala goysaa kugu filan intaad ilaahay ku mahadiso oo nabiga ku sallido ood muslimiin ilaahay ka cabsada tiraahda fii daqiiqa waaxida inaad suuratu qaaf laba goornoo kala goysaan ugu filan kadibna aad tidhaahdo qumuu lisalaatikum yarxamakum ullah iyo waaqim isalaa waa wacdi soomaaliya tafsiirka way taqaanaa haddaysan aqoonina qur-aanka ilaahay dhegahooda ha taabto ku filan intaa iyada ah marka macnahaasu imaamku ujeedaa in qur-aanka lagu khudbayn karo bal iska da idan inay mustaxab tahay oy sunno tahay oo la jecel yahay alkhubatu aw dikru aayaatin aw suwarin min kitaab illah fi اlkhuطbi wa maslaة ijmac aayado suurado in khudbada lagu soo qaato ummadda lagu waaniyo la deliishado la cuskado inay sunno tahay qiimo badan tahay waa masalada ijmac muslimiintu muran kama qabaan waxa lasku eeg keliya maxaa weye mawaajibah annaga shaaficiyada waxaan qabnaa khadiibku hadduusan labada khudba mid ka mida ku sheegin ayado qur'aana khudbadaa ma asixin khudbadaasi ma asixin waa wejka noo xoog badan nimanna wejna waa maxay waa waajibe way asaxaysaa waa waajib laga tegee shardi ma aha hawl culus mar haddii laisku hay waa waajib iyo la'aantii khudba ma asaxayso waa in khadiibku wuxuun ayado qur'aana soo qaato waa dhowayd baan hadda muddo bilaan qolyo la tukado jumco khadiib baa noo khudbeeyey hal aayadoo qur-aan isagoon soo qaadin iyo markuu fadhiisanhayay wuxuu idhi baaraka allahu lakum fi اlqur'aan اlcadiim wاdikr اlxakiim haddi qur-aan maadan sheegine qur-aanba maadan soo qaadine markii salaaddii laga baxay baan dacma inaan la hadlo haddana waxaa idhi nin yar dabcad qallafsan buu ahaaye amuu salaantaba kaa qaadi waayaa bal ka warrama meeshan ka dad ku tabata amuu kacaa amuu yar dhibsada waan iska daayey saddex ber kadib baan u sheegay oon ku udhi maalin dhoweyd waad haftaye baarak allah lakum fi lqur'aan cadiimna waadna tiri aayad qur'aanana maadan sheegin gebi ahaanba haa khudbada waan duubay waan dhegaysanhayaa buu idhi baaqi walbuu shuugato meesha gashadayba anugu marka uma fiirsan iftitaax hore ayadii khudbatulxaaja maxaa ku jira khudbatulxaajadii hore uu akhrinhayay yaa ayuha aladi aamanu taqulla xaqa tuqaatii iyo aayadii suuratu الnisaa iyo iyo aayadii axzaab ayuu shu ii xisaabiyey annada khudbada hore waxaan doonaya dhexdeeda in la geliyo aduu waxaa idhi waa yahaye waad fiican tahay laakiin bal hadda kadib khudbulxaaja bis ha ku kaaftoomine nabigu intuu khudbulxaaja aayadaheeda akhriyey yuu qur-aan kale akhriyi jiray bal khudbada qur-aanka iyo aayadaha u badi waaya waan heshiinne soo sidaa ma fiicno marka khudbatulxaaja bis ha noo xisaabina sida wadaadkaasoo kale qur-aanka waa in hadalkiinna badan qur ka khayr badan hadalkiinna badan aad soo qoranaysaan eed dusha ka darinaysaan yaa ka fiican kitaabka ilaahay fadakir bilqur'aani man yakhaafa waciid marka asagaas ayaa ilahay noo barakaynaya in allah xadana abu aahir abarani nuh bn cabdullah an yaxya bn ayuub alaafiqi yaxya bn ayuub halkan hadduu dhaco inagii soo marray maqaabiri ma aha maqaabirigu waa shaekhu can yaxya bni saciid alansaari can camrata binti cabdiraxmaan alansaariya can ukhtin licamrata binti cabdiraxmaan kaanad ahayd ukhtadaas gabadhaa walaashaa waxay ahayd ahbara mid ka weyn minha min camra gabadhaa weynayd oo saxaabiyad ah camrana waa taabiciyada waad garanaysaan fadakara wuxuu sheegay yaxya bn ayuub almaqaabiri wuxuu sheegay bimili xadiii sulaymaan bni baalataymi maxaa yeelay yaxya bni xasaan cafwan suman bn taymi baa xadiid ka qaadanaya an yaxya saciid alansaari waxaa hadda mutaabacaynaysa dariiqan labaad yaxya bn ayuub alghaafiqi xadaanii maxamed bashaar bundar shaykhu اljamacati qaala xadaana maxamed jacfar gundar xadaana shucbatu can khubay bn cabdiraxmaan bni khubay can cabdillahi bni muxamed bni macan alhifaari اlmadani can bintin lxaariat bni nucmaan can bintin lxaaria bni nucmaan marka waa umu hishaam ama waa umu hindi labada magacba way yeeshaad labadaba mid walbaa binta xaarim nucmaan midna um hindi baa laydhada midna um hishaan baa laydhahda qaala waxay tidhi saxaabiyadaas laba xadii bayna muslim ka warisa waa saxaabi mashhuura gabadhan dambe hadday umu hindi noqoto wey qaala waxay tidhi gabadhaasi maa xafidtu xadiidku suu iskugu egya soo ma aragtid maa xafidtu kama xifdinoo kama qabinoo kama qaybin qaaf suuratu qaaf ilaa min fii rasuuli illaahi rasuulka ilaahi carabkiisa mooye gabadhi hore marka aad soo marteenee xadiidkii horeed soo marteenna nafsa shay baa ku jira ee camra walaasheed ay ka warinaysay marka inay isku mid yihiin ayaad moodaa yakhtubu biha wuu ku khudba akhrijay nabigu suuratu qaaf kulla jumucatin kasto qaala waxay tihi ummu hishaam ummu hinda cafwan ama bintu xaaria waxay tidhi wa kaana tannuuruna foornadaannadu waxay ahayd iyo wa tannuuru rasuulilah rasuulka ilaahi waaxidan hal mid bay ahaayeen mahbaska meeshan e, xayashka iyo muufada iyo rootiga lagu dubto somayda arag ayaa tanuurka la yidhaahdaa dadku ma isgarab degan yihiin dad isku fiicanna hal tanuur inay samaystaan baa laga yaabaa ila tanuurku habeen walba la shidi maayo maalin maayo marmarun baa ama cashaa lagu dubtaa oo muufaa lagu diyaarsadaa ama rooti baa lagu diyaarsadaa oo qurac baa lagu waxeeyaa waxaadaad kala bixi dhuxushaad shiday baa ruuxa kalena ku fillaanaysa waxay inoo sheegaysaa marka gabadhan saxaabiyaddaa nabiga aalkiisu iyo ayagu isay isugu dhowaayeen isku dheri baannu ahayn weeye markaad ruuxamaaa le aniga hebel isku wadaan baan nahay isku guuri baan nahay isku waddaanna isku jid baan nahay yani waxay ku leedahay isku dheri baannu ahayn wa kaana tannuuruna annaga foornada yadu tanuurkuso foornadu maahad maxaanu kaloon ku sheegnaa ree magaalka yaqaanagu ma naqaane foorno ma naqaane reemiyi cadi caana yaqaana ma foorna yaqaanaan iyo wa rasuul rasuulka ilaahay foornadiisu waaxidan hal god wada isticmaali jiro idan inay isku dhowaayeen bay ku sheegtay saa bayna ka qabatay suuratu qaaf ka baratoy ka xifdiday nabiga afkiisii carabkiisa barakaysan maxaa yeele maalin ku khudbayn jiray yani in badan baa loo jeedaa in badan ayuu ku khudbayn jiray ka wada وxadثna cmr الناaqد cmr محamed بن yaحyى الناaqد xadثna yعقوب بن إbrahيم بن سacد الزهري xadثna أbي abihi hadda maraysan ibrahim بن sacد بن cabdالرحman بن sacد بن cabdالرحman بن cawف الزهري عن محamed بن إسحاaq بن يسار صاحب المغازي قال وxu uhi wadaadka محamed إسحاaq xadثnii cabdاللahi بن أبي بكر بن محamed بن cمر بن xزم الأنsاري can yaxya bn cabdillahi bn cabdiraxmaan bni sacad ibni zuraarata alansaari can ummi hishaam binti xaaria idan ummi hishaam bay gabadhi noqotay ummi hindidi ma noqonin marka ayada ah can ummi hishaam binti xaaria ibni cumaan qaala waxay tiri saxaabiyadaasi laqad kaana tannuuruna foornadanadu waxay ahayd iyo wa tannuuru rasuulilah rasuulka ilaahay foornada loogu dube raashinka loogu diyaariyo kibista waaxidan hal mid buu ahaa sanatayn laba sano hal sano laba sanana isku foorna ahayn aw sanatan ama hal sano iyo wa bacda sanatin sanad barhkeed sanad barhkii sanad iyo badh ama laba sano ayaannu isku dheri ahayn weeye wamaa akhadtu kamaama qababanimo kama qaadanin qaaf walqur'aani almajiid ilaa can lisaani rasuulilah rasuulka ile carabkiisaan ka qabtoon ka xifdiyey yaqra'uhaa suuraddu nabigu akhriyi jiray kulla yowmi jumucatin maalin maalin jumco ah, caailminbari mimka dushiisa kulla yowma akhrihi jiri waa maxay badno iyo halabaa laga wadaaye joogto ma aha min eh, xayaatihi ilaa mamaatii looma jeedo maalin walbuu joogto ka dhigi jira mee cinda ahlicilm waxay leeyihiin wuu badan jiray saxaabadu dhaqankaasay leeyihiin shaygu nabigu badiyo in badanna ay ku arkaan saasay ka cabiri jireen goorma idaa khaaba annaas ummadda markuu u khudbaynayo mimbarka dushiisa uu istaago ayuu ku khudbayn jiray marka saasaan u qabtay marka suuraddaasi yaan la fududaysann waa ku yartahay ku yartahay khudbada inaad aragtaan iyagoo ku khudbaynaya maalin maalin inay uun khudbada soo diyaarsanin uu suuradda ku leexda mooyeen laguma leexanayo carabigani inagu hawlahaan isku aadsanay yaanan tabar moodin oonan yaan la fadilin yaan la qiimaynin kitaabka rabbigaa la qiimayo suuradahaas wacdigoodu bannaanka yaalle axkaamtooda ay caddahay ummadduna ay fahmayso ha loogu khudbeeyo isagaa barakaysan waxadaanaa waxaa laga yaaba khudbada qaarkood inay ka baqaan yidhaahdaan khadiibkii maanta khudbo soo akhrisanno qur-aan buu faraha noo geliyey qur-aan buu garhka nooga bixiyo oo dee qur-aan haddaan lagu waani maxaa la samayn lahaa maxaa ka fiican وxadثna abu bkr بن abi shaybةa qaal xadaثna cabdالlahi بn idriis alأwdi can xusayn بn cabdالرaحmaan الsulmi buu ka wadaa can cumaara ibnu ruwayba aلaqafi abu zuhayr ruayba iyo ruwayba waa la yidhahdaa in hamse lagu sameeyo tahmiis lagu sameeyo iyo in la takhfiifiyaba ruwayba la yidhaahdo qaala wuxuu idhi saxaabigaas saxaabi sagaal xadii buu ku leeyahy fi saxiix muslim caafu nabiga ka wariya sagaal xadiis buu nabiga ka wariya muslim laba xadiid buu u soo saaraa bukhaari riwaayaba kuma lahasaan filayo ayib xadiid wuu soo hormaray waxaynu ku soo maray salaada casar iyo salaada fajar fadligoodana kusoo kitaabu salaa lan yelij annaara axadun salla sallaa qabla uluuci shamsi wa qabla quruubiha xadiidkii saxaabiga warinaya wey waad soo marteen xadiidkii labaadna waa kan caawa hayno labadaa xadiid buu fi muslim ku lehay wuxuuna dhintay toddobaatankii hijrada markay ahayd waana kuufi saxaabada reer kuufu ahaa can cumaara ibni ruwayba aaqafi abu zuhayr radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi cafwan qaala wuxuu yidhi ra'aa bishra qaalada ninka iskale waa xusayn xusayn baa markaa yeelanaya qaala wuxuu yidhi xusayn ra'aa bishr ra'aa wuxuu arkay cumaara saxaabiga wuxuu arkay bishn marwaan buu arkay ibn alxakam alumawi cala almimbari mimbarka dushiisa saaranoo khudbaynaya raafican yadayhi gacmaha kor u qaado ee sidaa leh oo ummadda la hadlayo gacmaha taagahaya faraha taagtaagaya fa qaala cumaara wuxuu yidhi qabax allahu allaha duleeyo haatayn اlyadayn labadan gacmood ee allaha duleeyo maxaa jiro saxaaba u habaaraysaa wadaadka laqad ra'aytu rasuul allah rasuulka ilah arkay sal ly slam maa yasiidu asagoon ka kordhinaynin ishaaraadka iyo fartaagidda calaa an yaquula inuu yidhaahdo biyadihi kariimati hakada farta uu taago hal far wa ashaara wuxuu midaaro taagay biasbacihi almusabixati biasbici musabixa farta lagu subxaanalaystu taaga nabigu markuu gacan taago ama ilaahay weynaynaya ama xishaaraya hal far buu jiray saa in la yidhaahdo oo gacmaha sidaa la yidhaahdo oo faraha la kala saaro cinda alkhutabi waa mukhaalafa lisunna hal far baad taagaysaa maa yaziidu ka kordhinayna calaa an yaquula inuu yidhaahdo an yafcala bay ka dhigan tahay biyadihi اlkariimati haakada farta uu taago wa ashaara marka wuxuuna ishaaray saxaabiga cumaaro ahaa biisbacihi almusabixa fartiisii subxaanlaysanaysa alla lagu weynanaya ee atixiyaadka markaad atixiyaadsanaysaan aad taagtaan fartaad basuu taagi jira wey marka adugu soomaali kale u khudbayna ama ummad kale islaamna aad la hadlayso faraha taagtaag ama cinda alkhuab cala almimbar iyo khudbat اljumuca waa inaad farku xadaanaa qutayba waxaa marka xadiidka ku jira oo bannaanka yaala aan israacin horta riwaayaadkiisa waxadaanaahu qutaybatu bnu saciid baa kaloo xadidka noo tabiyey xadaanaa abu cawaanata wadax ibni cabdillaah can xusayn bn cabdiraxmaan asulami qaala wuxuu idhi ra'aytu bishr bn marwaan baan arkay yowma jumucatin maalin jumca yarfacu yaday gacmihiisa kor u qaaday iyo faraha taagtaagaya faqaala cumaaratu bn ruwayba wuxuu yidhi amr ru'ayba aaqafi abu zuhayr fadakara wuxuu sheegay abu cawaana sheegaya naxwahu naxw xadiii bni idriis awdi cabdullah bn idriis alawdi ila kilaahum can xusayn bn cabdiraxmaan asulami can cumaar ay ahaayeen xadiidka waxaa marka ku jira assunnatu fi khuطab اljumuc waxaa weeye rafcu isbicin waaxidin bicin waaidin usbuc waaxid basaa taagaysa hal far baad ku ishaaraysa dad ruux tilmaamayso dad alla weynaynayso haddaad tawxiid sheegayso halkaa far baad taagaysa waxaa kaloo ku jira in ruuxa sunnada khilaafa asagoo loo arkay inuu muqasir yahay la habaari karo qabax allahu haatayni alyadayni alyudayatayn asagoo taskhiiriyan gacmahan gaabanee khariban weeye gacmuhu saxaabiga hataa ilfaha u qaadahayaan taana marka way ku jirta waxaa kaloo ku jira inkaarulmunkari inkaarulmunkari fi lkhuabi khudbadoo socota inaad hadduu khadiibku wax khaldan sameeyo ku dafiri karto oo munkarka la doorin karo ayadna way ku jirtaa waxaa kaloo ku jira alinkaaru lmunkari cala اlumaraa calanan in umarada xataa khaladkay sameeyeen si toosa oo jahri ah oo ummaddu ay arkayso loo radin karo oo hoos in loo qariyo uun aysan shardi ahayn amaama almala waljamaahiir lagu jeexjeexi karo oo kaarka lagaga xayuubin karo oo baalasha lagaga rifi karo say u hagaagaan maaha in laga argoosanayo inaan toostoosinu baan ka rabnaa haddii ninka munkirka ah ee dembiga iyo xumaanta saxaya ama toosinaya ama khaladka saxaya u arka maslaxadu inay tahay in ammaama almala runta lagugu sheego waa sheegaya hadduu u in hoos lagugu sheegana waa u sheegay laakiin amiirku sidiisuba hoosan wax loogu sheegay wax jira ma aha hawl ma aha waa bixasab alxaal bixasab alxaal asiru wاlcalaaniya bاlcalaaniya wasaa'ilu dacwana tawqiifiya ma aha waa ijtihaadiya ninka daaciga ee muslixa ahlu khayrka ee doonaya inuu khaladka toosiyeed saxo xumahan ummadda uu ka reebo kolba siduu markaa maslaxo warkuu ku dhaqaaqaya qolya waxaaba jira mas-uuliina haddaad xaqa hoos ogu sheegto xaqana ma qaadanayaan weligoodna culummadu wax noo sheeg ku haynaa beentaasu wadaya idinkaa culummada reerka ah albaabku waa idiin furan yahay waa la ii naseexayn karaa ma khaldamo waa ilaahay wixii aad aragtaan aahay waad u sheegi mana dhaqaajinayo beentood waa nimankuwaas dadka sidii loo sira aad bay u yaqaanaan marka qaydhiinka ku qaybsada qaydhiinka caydhiinka ku qaybsada waxay dhaheen soomaaliya laba qaydhiinka ku qaybsatay baseylka iskuma qurdubtaan layidhi ku kala dhaqaaqa hawshaa saxaabadu way ku badan tahay saxaabadu fiisii khilaafa sayidina cumar wa abibakar wa cumaan wa caliy way ku badan tahay khayr ka dambeeyana maba jiraba khayr ayaga ka dambeeye khulafaa uraashidiin oo khayr la odhan karo qiimo badanna maba jiro maxaa yeelay ayagaa sunnada yaqaanay camal iyo dhaqan iyo ictiqaad iyo qowl wixii ka dambeeyey wax badan baa si ka aha khayr badan waa iska jiraa laakiin waxaanu ka hadlaynaa alkhilaafa araashida oo tuu nabigu dardaarmay ah ayaa diinta loo gargaari jiray khadiibka halkaa isagoo saaran oo saxaabi ay saxaabadu dhahaan khalad baad samaysa ama la qabsado uu u ducan jiray waagi maxay gaadhay waxay gaadhay albaabka ninka soo sooga in la dhaariyo la yidhaahdo dhaaro inaadan soo tukanin oo khudbo intay bilaabaan ilaa casarkii koo saac iyo badh xilligaad b b sida dhegaysataan ninkii yidhahdo aan tukanana la dallacaba la xidho kadib la dilo madax aga la gooyo waa la dilayo waa kay reer basra ku dhaarteen nin ziyaad ibn ayuub adabbi lo odhan xilliga xajaaj yaa markii suu u khudbaynaya meesha saarraa ina marwaanaha u khudbaynayey u khudbaynayey yaa duurkii la dhaafay oo casarkii baa la dhaafay qoraxdii baa baalka sii dhigaysa wuxuu yidhi inta ka dhiman qoraxda na tuji kadibna hadalkaada iska sii wado ninkii waa hal mar baa la dallacay ilaa waxa meesha fadhi u wadaadda moodahayaba waa sirdoonka dowladda amar buu arkaasoo cagihiisi dhulka laga qaaday xabsi baa la geeyey xajaaj baa waraaq loo qor waxaa la yidhi amiirkiioo khudbaynaya yuu nin hadloo yidhi aan tukanno maxaan ku samaynaa muxuu yidhi ninkaa muxuu sheegay aan tukanno xajaaj wuxuu soo qoray haddii uu maskaxiisu dhammaystiranta ha la dilo hadduu waalan yahayna ahalkii iyo tolkii ay ku dhaartaan inuu waalan yahayna sii daa maxay samayneen ahalkiisi intay soo urursan waxay ku dhaartay inuu waalan yahay yaraan baaba lagu maro malmalkaa laga ilooba yidhaahdeen say isagu u badbaadiyaan say dhiiggiisa u badbaadiyan maxay sameeyaan ya meel lagu dhammaado soo maaha haddaada dawaaqidda sheekh jaamac iska qaban halkan bay ku geyn nimankan caammada ee muslimiinta talada loo dhiibaya dadayac iska dhihin halkan bay ku geynayaan talada muslimiinta ninka diinta islaamka ugu yaqaana ee u aqoon badan waa inuu qabto u shido intaad noole hadda cimri toddobaatanaad baad ku jirtaa baan u malayni suuqaan kaa xidhaayaa adoo lixdan iska dhe wiil yar wey intaad noolayd caamo un baa ku hortaagnay shajaamico soo maa caamay meel walba ka u caamaysan baa loo dhiibi in diinteenna shuqul ku lahayn goofkii yarkay hadda aad tiraadeen hebel hebelkalaalaan caamma haysata mid midku ka shaydaansan yahay ee ka aqoon daran yahay ee ka dunxin yaha loo dhiibaya wadaadihiina kulo meesha kii taga bay uduubku intay u qaataan bay yay u xatarayn oo ama tufi taxay oo idinku maxaa idinku dhacay yaa idinku xukumay kulo mid ndijaasoo maraykan soo turay ree yurub soo tureen ama reer galbeed iyo cadowga ummadda muslimka ay soo tureen intuu meeshu ku fadhiisto idinkuna aad una camlaysaan maxaa idin xukumay in cabdilxasan muxuu idhi abwaan maxaa erey gabaygiisii muxuu ahaa dalkan baad e, daalkii idinkaala dowlma u noqotaan ilaan doqon calan muxuu idhi maxaa dabax ka baylay muu yidhi maxaa dubax ka baylahay wey ma u socotaanba xilqaankii baa idinka maqanba in la raadiyo in madaxtinimada ummadda muslimkaa waa waajib bacda maa khilaafa raashida laga tegay xilligii laisu simi jiray yaa muslimiinta ugu fiican la odhan jiray ee muslimiintu ay saxnaayeen ay u fiican soo saari jireen waa laga tegay intay ordahayaan shayaadiintii dawaaqiiddu waa in la ordo oo muslimiinta loodo dad fiican ay qabtaan waajib diineed weeye qolyaan caamada isku haya innaa laa nuwalli imaarata man man alabha walaa man xarasa calayha waa goorma oo marka usha ay noo hayaan dad fiican oo kitaabka rabbigay nagu hogaaminaya maxaa yeelay kitaabka rabbigay ma talin kara haddaan la helin dowlad islaamoo ka hadlisa kitaabku waa in la maxaad leedahay waaase waxaasan le inaad fulisaan ninku hayo kitaabkuna waa muqadas kitaabku waa munazal dastuurkuna waa muqadas ku haya miyaynu tale ka iska ilaaliya hawsha ayada marka qolyaha dawaaqiidda ah munkaraadkooda waa in meel walba lagu radiyo oo lagu saxo si muslimiintu ay oga digtoonaato muhiimadduna maaha adiga in hilibkaada cunayne adaanu dan wax ku taraynaa muslimiintana waa kaa badbaadinaynaa xataa in adiga lagu saxo oo khaladka lagaa reebo yaada ka noqonna danbay kuu tahay ummad badana kugu aafoobi lahayd oo aakhare dembigooda lagu saari lahaa kooduna gooni loo xisaabi lahaa baa kaa badbaadaysa culays badanoo aakhara ku filama hataa kaa dhigaynaa laakiin wa fahmaa ka hal mar umbaa lahaya nabi maxamed alayhi salaat wasalaam khudba iyo mimbar saroon gacmaha taaga waa maruu nabigu roob doonayey istisqaa xadiidka anas waad garanaysaa xilliga roobdoonku waa ka duwan yahay amaa khudbada caadiga ah hal far umbaa taagaysa haddaad diidid soo sida habaarkii waxaan kuula istaagaynaa habaarkii saxaabiga iyo cumaaran kuula istaagaynaa hmm. irta bidixda waa la culays ma laha tanna waa la hal far baan rabnaa taagnaato nabigu waxaa u badnay midigta inuu taago musabbixaduna midigtay ku taallaayo kuma taallo bidixda laakiin saxaabigu maadaamuu itlaaqay oo hal far ugu ogolaaday waa daynana fahamkiisaan u daynayna baabu taxiyati walimaamu yakhub wuxuu baab yahay in taxiyatu lmasjid la tukan karo salaadii khudbadeeda socotaad soo gashay iska fadhiisan maysid rakcataynkii salaanta ahaa ee masjidka lagu salaamayay baad la imanaysa xanafiyadunbaa ka murmay ahlu sunnuhu muran kama qabaan maalikiyo shaaficiyo xanaabilo ahlulxadiid fuqahaa lmuslimiin eh, aarka ka warqaba hawsha ayuu muran kama qabaan xanafiyana horaanba maysan ku fiicnayn axaadiitii aaaarta kumaysan fiicnayn maalikiyaduna khilaaf eh, aad u liita oo mukhaalafa sunno badan uu ku jiro oo xanafiyadu u dhow bay marka xanaabilada iyo si fiican iskugu lowdowday laakiin nimankan ku dagaalamaya nusuusta inay awlaan isku daya dagaalama xanafiya u badan xadaana aburabiic wasmuhu sulayman bnu daawuud alcataki in badan baynu soo maray azahraaniy oo qutaybatu bnu saciid qaalaa labadaaood waxay xadana xamaad oo bnu zayd bnu dirham albasri can camr dinaar almaki can jabni cabdilahi alansari qaala saxaabiga wuxuu yidhi bayna annabiyu xil uu suubanu sal slam yakhub uu khudbo akhrinayo ummadda uu waaninayo ywma aljumuca id jaaa rajul nin baa yimid sulayk ibni camr alkhatafaani baa lagu iman doonaa magaciisu nin baa soo galay masjidka faqaala lahu nabiyu nabiga wuxuu ku yidhi asallayta ya fulaan hebelow ma tukatay ragcataynka sunnada ah ee taxiyada qaala xuu laa nabi allow ma tukan qaala qum farkac istaagoo tukuudhi istaagoo rukuuc xadaana abubakr bn abi shaybata wayacqub bn ibrahim addawraqi can ibni culayata can ibni culayata wasmu ismacil bn ibrahim bn culay can ayuub asakhtiyaani can camr dinaar almaki can jaabirin ayuubba marka wuxuu mutaabacaynaya wadaadka xamaad ibnu zayd ahaa qaala can jaabir can inabiy kamaa qaala xamaad sida xamaad uu yidhi buu ayuubna yidhi walam yadkur muusan sheegan ayuub alragcatayn waxaad moodaa marka lafdigaa ah hore qum farkac ragcatayn inay ahayd cinda muslim oo nusaakhdu qaarkood ama ay taqdiim iyo taakhiir ku jiro maxaa yeelay muslim sidan ma yidhaahdo ragcataynku marka la soo sheego ayaa rawaayad dambe la yidhahdaa hebeltaa ma sheegin laakiin ragcatayn ba soo sheegin raawiga hore ee xamaad ahaa waxaa ku jira keliya waana ii qoran qum farkac istaagoo tuko farkaa rakcatayn ma dhigan ya dhigan tahay farkaa rakcatayn haabaad dhadeene ma jirto soo maa farkac rakcatayn miyaa qoran muusow xaggee kuu qoranta xadiidka hore asallayta ya fulaan qaala laa qum idinkaa fiican lanno siyaaqa muslim baan ka garanaynaa inayna hawshaa aysan sax ahayn sida inoo dhigan sax ma aha muxaqiqiintuna maba tilmaaminba waan la yaabana ya naw xaggee ku sheegaya taa way soo socotaa riwaayadkaa soo socduu ka hadlaya taa ma aha ah, riwaayad damba iman doonuu ka hadlaaya ma aha midda walam yadkur muusan sheegin ayuuba sakhtiyaani aragcatayn muusan sheegin xamaad baa soo sheegay wey xamaad baa soo sheegay kitaabka muse muxuu ahaa asagu balla kaale aan fiirinay dabcadiis maxay ahayd sharxu muslim shukran sax wey waa ziyaada fi lmakhduud muxaqa hoosta ku leh makhduuda ku jirtaa waa fiican yahay baaraka allah fiik halkaasaad ka walam yadkur aragcatayn baad ka fahmaysaan meesha hore inay ka go'an tahay qum farkac rakcatayn ay ka go'an وxadثna qتayبة بن سعيid وإسحاaq إبراhيم qاal qتayبة وu xadثna وqاala إسحاaq أhbarna in badan baynu soo maray isحاaq بن rahوي waxna أhbarna isagu maba yaqaanaba أhbarna buu yidhahdaa أhbarna سفyان بن عuyaynةa can cمر dinar samca jaaب بن cabd لله الأنsاrي يquul dakla rajul الmasجida nin baa masjidka soo galay warasuul الlahi rasuulka ilahina yakhطب ummadda uu waaninayo yowma اljumcati maalin jumcaha faqaala subanu wuxuu yidhi asallayta hebelow ma tukatay labadii ragcadood ee lagu salaami jiray beytka ilaahay qaala saxaabi wuxuu uhi laa ma tuka nabi qaala qum fasalli rakcatayn istaagoo laba ragcadood tuko wa fii riwaayati qutayba riwaayada qutayba waxaa ku jira salli rakcatayni oo asha la gooyo racatayn tuko asha la reebo xadanii mxamed bn raaficin cabd bn xumaydin qaala bnu raafic wuxuu hi xadana cabdrazaq ahbarana ibn jurayj ahbarnii camru dinaar almaki anahu samca jaabir bn cabdilah alansari yaquul jaaa rajul nin baa yimid والنبي calى الmimbr nabigu mimbarka dushiisa uu saaran yahay yوم الجuمcaةi ykhطب ummadana uu waanayo khudbaynayo faqاala lah wuxuu ku yidhi arakacta rakcatayn labadii ragcadood la isla yaqaanay ma tukatay qaala laa qaala irkac tuko wey ragcataynka tuko yani sharcan nabigu ummadda waa u sheegay lakiin saxaabigaasan hadda ku hor maqal oo aan ka warqabin xadaثna mxamed shar bundar shaykh اljamacati qaala xadaثna muxamed wh bnu jacfar gundar xadaثna shucb bn xajaaj can camr dinar almaki qaal samictu jaab bn cabdillahi alansariy yaquul cafwan samictu jaabir bn cabdillahi ana nebi sal slam khaطba jaabir olaan maqlay nebi maxamed baa khudbeeye faqaala fii khudbatihi khudbadiisa wuxuu ku yidhi ida jaءa axadukum midkiin hadduu yimaado soo galo masjidka yowma اljumcati maalin jumca ah wqad kharaja اlimaamu imaamkii uu soo baxay bimacnaa uu khudbaynayo falyusalli racatayni racatayn ha tukado yuusan u daynin uu isdhihin maadaama la isfaray khudbada in la dhegaysto oo loo dhegraariciyo oo la fadhiisto la isfaray haddaad hadda salaad gasho waad ka mashquulsus odhanin imaamka khudbaynaya racataynka waa tukan masjidkii waad salaami laakiin waad soo gaabin waad fududayn salaada ku dheeraan kadib baad khudbada dhegaysa nabigaa tilmaami doona idaa waxaa halkaa ku cad taxiyatulmasjidi adkaantay adag tahay iyo shareecadu meeshay ka joogto inaan la fududaysanin inaan la fududaysanin وxadثna qتaybaة بن سacيidi xadna layث بن sacد وxadثna محمد بن رمح بن هاجر البsري أخبرna الlayث بن sacد عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تdرس المkي can jaa bn cabdillah alansari annahu qaala wuxuu idhi jaaa sulayk alkhaafaani sulayk ibni camr alkhatafaani ayaa yimid yowma aljumuca waa rajulkii la sheegahayo wey maalin jumco ah wa rasuullah rasuulka ilahna qaacidun uu ku fadhiyo cala almimbari mimbarka uu ku fadhiyo faqacada sulayk sulayk baa fadhiistay qabla an yusallii intuusan tukanin nabigoo mimbarka ku taagan ama fadhiyuu soo galay wuu iska fadhiista isaguna faqacada sulayk baa fadhiista qabla an yusalliya intuusan tukanin ka hor faqaal lahu nabi nabiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam a rakacta rakcatayn laba ragcadood ma tukatay qaala la maya nabi allow ma tukan buu yidhi qaala faqum farkachuma istaagoo tuko istaagoo tuko وxadثna isxaaq بن ibrahim alxandli وcali bnu khashram almarwasi kilaahumaa labadaa wadaada isku laran mid walba wuxuu xadiidka ka qaatay can ciisa bni yunis ibn abi isxaaq aلsabiici qaala bnu khashram wuxuu hi almarwasi ahbarnaa ciisa buu hi wadaad kalena can buu yidhi can ilacma sulaymaan ibn mihraan can abi sufyaan wasmuhu طalxaة bnu naafic can jaabir bn cabdillahi اlansaari qaala jaءa sulayk alkhatafaani baa yimid yowma اljumcati maalin jumca wa rasuul llahi yakhطbu rasuulkeena uu khudbaynayo riwaayada hore iyo tan dambe maxay kuu fasirayaan khadiibku marba hadduu khudbada bilaabo xataa fadhiga dhexe waa uu khudbaynaya u fiirso goormuu fadhiistay eh, sulayka alkhatafaani jaءa sulayka alkhatafaani ywma اljumucati warasuulu اllahi qaacidun cala اlmimbari laa qaa'imun nabigoo fadhiya oo markaa khudbadii dhexe u fadhiistay idan iyuu saxaabigu iska fadhiistay marba hadday khudbadu bilaabato ilaa imaamka khudbada uu dhammeeyo waa khadiib uu khudbaynayaa waa la dhegaysan lama hadli karo lama hadli karo isagaa laga warsugayaa hadduu isagu amarna siiyo oo u yidhaahdo intaan fadhiyo subxaanalaysta oo ilaahay dembidhaaf weyddiista markaa waan wadaynaa markaan qaadanayna hadduu istaaga dha waanu istaaga hadduu dhan fadhiista waan fadhiisanayna meesha isagaa amiirka ah daqiiqadaha u nahaysta isagaana xukuma laakiin hadduusan amarkaa soo bixin waa in la dhegaysto jaءa sulayk alkhatafaani baa yimid yowm اljumcati warasuul اllahi yakhطbu fajalasa waa fadhiistay faqaala lahu ya sulayk qum farkac rakcatayni istaagoo laba ragcadood tuko watajawaz fiihimaa gaabina watajawaz ay ilqira'a qiraa'ada gaabi iyo rukuucda sujuuda fiihima fi racatayn uma qaala wuxu uhi suubanuhu ida jaءa axadukum ywma اljumca midkiin hadduu jumco yimaado maalin jumca wlimaamu yakhtub imaamku uu khudbaynay iska da inuusa khudbayninbe falyarkac rakcatayni walyatajawas fiihima laba ragcadood ha tukado hana soo gaabiyo idan taxiyat lmasjidi looga tegi mahayo imaam baa khudbaynaya khudbaa socota xilli walbo masjidka aad soo gasho intaadan fadhiisanin ka hor baad khudba yaa tukanaysaa taasi waa masale masalada labaad haddaad ishilmaanto ama aadan ka warqabinba xukumkan ood fadhiisato fadhigaa salaadda ku tegi mayse waad kici mar labaad waa tukan marka lagu sheego saxaabigu waa fadhiistay nabigaa baraarujiyey wuu istaagay wuu tukanayaa idan marka taasaa meesha ku jirta waxaa kaloo sunnadu tahay in la gaabiyo ragcataynka taxiyadae salaantaa hadday khudba markaa ay socoto haddaysan soconinna waad fasaxanta intaad dheeraysan kartaad dheeraysanaysa axaadiidta marka nas bay ku tahay masalada istixbaabu taxiyat اlmasjidi cinda khubaة اlimaam nas bay ku tahay taawiilla ma aqbasho laakiin xanafiyadu aaaran jirin iyo axaadiid mawduuca iyo daciifo jiddan bay keensadeen iyo alaab isku cay ninkaani nin miskiinu ahaa sulayg ibn cabd اlkhatafaani wuu aradnaa dharla'aan buu ahaa wax wax ku sadaqaysu nabigu ka xishooda inuu yidhahdo asagoo meesha taagan markuu arkay qaabku masaad kusoo galay iyo qabay iyo dhibka ka muuqda marka wuxuu hi istaag oo ragcatayn tuko muslimiintu ha arkeen way ninkaa ka muuqda isha la raaceen hadhowna ha u naxariisteen ha u danqadeen meesha la yimaadeen waxaa ka diidaya naska dambe nabigu uu yidhi idaa jaa axadukum wاlimaamu yakhdubu falyarkac rakcatayn walyatajawas fiihima marka waa iska falsafo tay dhihi jireen caamada soomaaliyeed oo kale weeye ee diidan hilibka gel in laga weysaysto hadda hor bayna soo marray kitaab tahaara waxay dhaheen ninbaa nin baa fadhigii nebi maxamedoo la fadhiyo ku neefsaday neef baa in la tukadaa la rabaa ninkii wuxuu arkay sii qaashaysanayuu raba inuu salaadda madda la tukadaba inuu neef ka timidna waawaa nabigu og yahay war weysada kaa jabtay oo adigii baashu ay kaa timid ora soo weysayso nabigu waa ka xishooday yidhaahdeen muxuu yidhi hilibkii inuu soo cunuu ogaa ninkaa nabigu nabiga ogaa inuu maanta ku soo qadeeyey hilib geel oo haday xoogu wasad geelu ku soo dhufta markaasuu bay yidhaahdeen ninkii hilibgeel soo cunay hawayse qaato ya muddogaashay ka keeneen useen intaa kabtan wey way iska samaysanaya wax jirta maah wax jirta maaha waa mawduucaadii xukunka sharcigaa lagu diidan yaho rabaa in loogu qiilbixiyo ya masaajidku buxa haddaad shacasanoo soo gashay seed u soo gashayba xaggee meesha taaganta salaad kuma tukan kartid marka ma taagnaanaysaa ragcatayn waad halkaad kala sikinaysaa waad baryaysaa ma sikinaysid waad baryaysaa si gacantaad ka baryaysaa indhaha hadday kuu bannaan yahan khayr haddii kale ma riixi kartid waad taagnaanaysaa maalinka jumca dadka aan la dhibin aad isu ilaaliya aad ha la isu ilaaliyo haddaad dadku dadku waa iska naxariis badan yihin haddaad tiraada aan sunnaysto odo boos kaga dhacaynin ila qolya dhawaan ku sunaysanoo kugu xoogi baa jire qolya intay dhawaan sunaysanaynaa kugu xoogi baa jira marka intaas haddii la waayo iska taagnow maxaa tidha awo maxamed ishaari hay may may may hawshaa ma soconayso <laughs> hawshaa ma soconayso ragcataynkiibaba la rabaa inaan tukade waa yadaan yadaan ku banaysa waa wasiila lisala idan xadiidkan macnaha waa ku cad marka ta'wiilka ay sheegeen qolyahaasna macno darro iska dhe laguna mashquuli mahayo marka lagu daala ragcataynka in sha allahu waxaa kaloo ku jiro loo dliishada xadiikan taxiyatulmasjidka loo deliishadaa qolyihii isku haya awqaatlkarah waa la sunaysan kara lama sunaysan karo way deliishadaan xadiidkan cumuumkiisay deliishadaan xilli walba ood soo gasho masjidka ama ha noqdo xilli khudba socoto ama bacd alcasr ha noqoto ama bacd alfajr ha noqoto ama cinda istiwaai shamsi fi wasadi asamaa ha noqoto waxo dhan la kala qaadmay yidhaahdaan xadiidka u dambeeyaanu ku khatimaynaa darsiga insha allah baabu xadiii tacliim i khuba wuxuu baab yahay in khudbada gudaheeda imaamku mararka qaarkood waxayna bari karaba haddii loo baahdo oo macallin isku rogi karo khadiibbu ana waaninaye inuu macallin noqon karo xadaana shaybaan bn faruuq alxabai xadaana sulaym bn muhiirat alqaysi xadaana xumayd ibnu hilaal alcadawi qaala xumayd wuxuu yidhi qaala abu rifaacata wasmuhu tamiim bnu usayd tamiim bnu usayd baa la yidhahdaa saxaabiga magac kalena waa loo sheegay cabdullahi ibnu xaaris ibnu asadna waa la yidhaahdaa laba xadii buu nabiga ka wariyaa muslimna halkan xadii basuu u sheegaa rawaa can nabiyi xadiiaan midkood muslim baa soo saara waa xadiidkeenna min fuqahaaءi اlcarab wa fusaxaa'ihim wa khuطabaa'ihim baa lagu tiriyaa ibn cabdilbar markuu u tarjum wuxuu yidhi wuxuu ahaa kaana fasiixan da lisaanin macruufan biاlfasaxati wاlkhitaaba ayib idan siduu nabiga oogu dhigay hadalkaad ka garanaysaaba inuu yahay nin aad hadalka u heyloog inuu yahay abu rifaaca tamiim usayd alleh cafwan alcadawi wuxuu yidhi reer ban cadi buu ahaa intahaytu ila اnabiy nabigaan soo gaadhay intahaytu ila nabi nabigaan ku soo intahoodoon soo gaadhay way wahwa yakhطubu nabigoo khudbayna calayh الsalaaة wasalaam faqultu waxaan idhi yaa rasuul rasuulka ilaahayow rajulu hariib waxaan ahay nin socota ah inii rajulun ariib nin koytoo socotaan ahay ariibku ah dhulkan jaaa yimid yas'alu can diinihi liyas'ala can diinihi nin socotaa oo koytaa oo u yimid inuu su'aal diineed ku weydiisto laa yadri aan garanaynin weliba su'aashu maa su'aal iska faduul mise wax iska kororsi ah mise waa aan aqoon lahayn oo raba in diinka la baro laa yadri maa diinuhu aan garanayn diintiisu axkaamteeda aan garanaynin diintiisu waxay tahay usuulu shariica aan garanayn nabi allo marka waxaan rabaa buu hadda wax diinkii barto qaala faaqbala calaya rasuul ullah rasuulku ilaahay baa igu soo jeesta aniga ummaddii ku sii jeeday iyo khudbadoo dhantuu daayay buu aniga isoo qaabilay faaqbala calaya rasuul ullah wa taraka waa ka tegay khubatahu uu watay khudbada ummadda la hadlaay waa ka tegay xata intaha ilaya ilaa aniga isoo gaadhay nabigu waa soo degay mimbarkiibu ka soo degay ninkii istaagay farta taagtay nabiga la hadlay buu u yimidba nabigaa u yimid fa utiya bikursiyin kursi baa loo keenay wambar iyo gambar baa nabiga loo keenay xasibtu aan u malaynaya buu idhi qawaa'imahu luguhiisu inay yihiin ku taagan yahay kursigu xasibtu ay danantu aw khiltu aan u maleeyay qawaa'imahu luguhiisu inay iyo janyadiisu xadiidan bir inay ahaayeen qaybta kore alwaax buu ahaa oo geed buu ahaa laakiin lugihiisa bir inay aan baan u malaynaya faqacada calayhi nabigaa kursiga asaga ahaa wa wuxuu gudagalay suubanu u bilaabay yucallimunuu inuu barahaya diintii mima callamahu allah wuxuu alla barya xaggiisu wax iga barahaya ile cilmiga rasuulka lama gaari kare oo qaybun buu kaa barahayaa uma markuu nabigu baray buu diintii dantayda aan bogtay uma ataa khudbatahu khudbadiisii buu nabiga ku laabtay mimbarkiisii faatama waa dhamaystiray aakhiraha inta u dhimanayd buu dhamaystiray ummaddina waa tujiyey xadiidka marka waxaa ku jira in khadiibku mararka qaarkood daraf soo kordhay iyo xaalad soo korortay darteed uu kala goyn karo hadalkii uu kala goyn karo khudbadii uu kala goyn karo waa ku jira waxaa kaloo ku jira in dadka muslimiinta ee tukanaya qaybo ka mida dhib soo kordhay dartii ay khadiibka la hadli karaan oy dhib u sheegan karaan ama hawl u sheegi karaan aydna way ku jirtaa waxaa kaloo ku jira diinka aad ka jaahilka tahay aadan garanaynin inaan laga xushoon inaad sheegato xataa amaaman mal waljamaahiir wadaadow su-aashaas hadda halkaa ii taagan garan maayo iyo cid kaloon weydiina maaye ii sheeg aysan ayadna dhib lahaynoo weli wanaagsan laga xishoodo aysan ahayn sheega xaqa in laga jaahil baxo aysan ahayn waxaa kaloo ku jira nabiga naxariistiisa dabacsanaantiisa dulqaadkiisa jacaylka uu jeclaa in muslimiinta uu waxbaro kuwan hadda jooga maxay ku dhahayeen fadhiiso aan khudbada dhammeeye hoostana wuxuu ka leeyahay aad baad nooga deebdaran tahay hoostuu ka leeyahay taasaa ugu jirta fadhiiso khudbada aan dhammeeye hoostana wuxuu leeyahay nin eebdarna waata ma meel kale wax igu weydii waayey markuu mimbarka anuu taagan indhaa igu soo taagay idan waxaa kaloo ku jira ninka saa'ilka labtirkiisu su-aashiisu inuu maro u geliyo xoogo u qaylbixiyo susuubiyo wanaajiyo sidii saxaabigan kale saxaabigu wuxuu anahay rajul hariiba ahlu baled ma ihi weeye maxaad jaahilkahay masale diineed inaad bartaan doonaya hariib maxaa lagu yaqaanaa xilligaaba haddii loo sheeg inu iska taga laga yaaba ila duruuf baa ku taagan safar baa u taagan marka macnahaasaa ku jira middan marka hadday tahay masale diineed waa dhib yartahay laakiin hadday tahay nin le diinka islaamkan soo gelaya tawxiidka ha la qabto khadiibku waa waajib in khudbada joojiyo oo ruuxaa tawxiidka uu qabto ama muslimiinta jooga ay u la islaamiyo hadduu khadiibku yidhaahdo ama adiga islaamka ii qaba u yidhi gaalkii aad tidhahdo sug aan tukade aynu soo qadayno imaamku ha yimaado xafiiskii baa xidhanoo soo noqo waad ku gaaloobaysa cunadu qaba adaa gaaloobaya hawl halisa wey ay ku dhacdaa dadka masaajidda jooga iska ilaaliya dadka masaajidda jooga way qabsataa dadkan soomaaliyada ka shaqaysta dalka way qabsataa dukaanlayda ah u shaqaynayay xoogow islaamka u sharxayaan shukaaminayaan wadayaan wuu soo dhowaan waan islaamiyo tawxiidka qabo xudhihii sug aan kuu geeye masaajidka saddex maalmood ama maalin ama saacada laga yaaba inuu yidha ku geynaya oo dib u dhigo tawxiidka inuu qabtid buu dhigayo xanafiya waxay dhaheen ninkii ku yidhaha tawxiidka ii qaba waan islaamaya haddaad hal sikin dib u dhigto faqad kafarta adaa gaaloobaya adoon sawaaxiliga aqoonin oon waxba u fasiri karin waxaad tiradaa waxaad tiradaa ashhad dheh daba dheh waxaan dhaho ha daba dhaho asagoo intaa haysta oo ma geedaa ma dhagaxyo aan garanayn keen masaajidka laakiin tawxiidka inaad u laqintood u meeriso dib ha u dhigin markaaba afka ogu qabo kadib in afka yaqaana u raadsa markaa loo sharxo waxay dhaheen soomaaliya dhicis inta midada loo soo wado yuu naf bakhtiyaa bakhtiyaa kanaa ka daran gaalnimii naar buu ka soo baxay dib looma dhigi karo asagoon tawxiidka loo qabin hadduu ku dhinta ka war oo baabuurkii aad soo wadayba baskala ku fadhiisto adduunka washuli shalba haddiiba shil baabuur uu gala ka warar ninka xaalkiis muxuu noqonaya ya ninka gaal dhintay wey ninka gaal dhintay wey lanno in lala yimaado shaataynka ama wax la macnaa afka lagala yimaado waa shardun lisixat اlislaam biitifaaq ahli اlcilm hawsha ayaan lagu khaldamin adiga laakiin maxaa tahay cinda alxanafiya aduguna gaal dhintaad noqonaysa inaad ka toobad keento gaalnimadaas halis wey iska ilaaliya dib ha u dhigeena dadkan gaaladaa ah ee idiin shaqeeya guryaha jooga dukaamaha jooga islaamka u bandhiga islaamku waa shay qaalia waa diintiinni xurmeeya qadariya qoyaa waxay ka xushooni inay gaalka dhaanmaad soo islaanti waagii baryaba islaandhe waagii baryaba la dabataagnw shaha u shub diinkan baad soo geshid ha ka daynin ilaahay baa barakaynaya wayba la xishoonayaanba inay u bandhigaan gaalada diintay kala xishoonayaan hadduuba diinkan soo geli hadda waxaa tiradaa addaan kuu qabanaya taad u qabato tawxiidka kadib marka caallo u raadi oo soo qabaysadhoo timihii ka soo xiiroo habee habeentaa dambayso dhiig joojin ku dhufoorta irbaddaas tawxiidkaa la gaadh ambalaas buu u baahan yaha lagu qaada degdega waa maxay in tawxiidka loo qabto miyaynu isfahanay hawshaa iska ilaaliya yaa waa lagu khaldama aadaa la iskaga ilaaliyo waxaa kaloo ku jira oo xadiidku xujo ku yahay annaga shaaficuna baabiinaya xadiidku annaga shaafici waxaan qabnaa khudbadu waa in faasil aan loo dhexaysanin oy saa isu daba taaganta markuu dhammeeyey qaybta koowaad wuu fadhiisanaya haddana waa bilaabaya hadduu faasil kala dhex galo khudbadaa ma asixin baan taagandhahay xadiidku xuju inugu yahay xadiidkan waa nabigu intuu khudbadii joojiyey oo uu ka tegey oo hawl kala bilaabay oo saxaabigii diinta baray buu kadib u soo laabto halkii dhammaystiray wuxuu uhi saxaabigu faatama aakhiraha ay lam yabni cafwan ay lam yastanif baan rabaa bal banaa calayha nebigu xataa ta'wiilka shaaficiyadu sheegaya wuxuu waxaa dhici karta inuu nabigu dib u soo bilaabay saxaabigaaba diiddane saxaabi muxuu ku yidhi faatama aakhiraha ahlu madhabku dhibkaasay qabaan madaahib leey waxay isku dayaan nusuusta inay leexiyaan say u waafaqda madhabkoodii ayagoo doona iska inta badan iska ilaaliya wallah subxana wa tacala aclam